ilayhi min dalbaab jaar majhuurka waxaa laga xalayna almudaaric min daa albaabina daada ayaa lagu bayaanina waana laga bedeli karaa yalzamu ficilkaas mudaari faacilkiisu kasruhu u laabana jumladaas oo ficil iyo faacilkaana khabarkii mubtadaha kasru ah inta shardiyada ficlu shardiga waa maxduufo xudila naabifaacilka waa maadi qad xudilada dambena naabifaacilkeedu maadiga u soo laabana oo mafcuulu awal ahaa jiray intaan ficilka majhuulka laga dhigin mafcuulu aanigiina waa ziyaada tataaida wey mafcuul aanigii awalan darafnimuu ku nasbisan yahay waa daraf ictibaari ah makaan weliba hadeer saasaa fiican intaas kadib waxaan idhi wa in xasala intu waa shardiyo xasala waa ficilkii lowjaa mujruga ku tacalluqji xasalad faacilkiina waxaad u celidaa ta'da fadaas waa fa'dii jawaabu shardiga gashayoo faftaxan aad leedahay jumladaas dalabyadaa jawaab shardi noqotay maada waa mafcuulu bihigii iftaxan famaa maadaas waa mafcuulu bihigii iftaxan oo soo hormaray qabla aakirina ah maada mawsuula haddaad ka dhigto waa siladii haddaad nakire ka dhigtana waa sifadii biwilaa-in ay ahayd ee gabayga dartiis gabarkan laabiyatulafcaala la yidhaha laa waa inay u dambaydaa qaafiyada darteeda hamsadii loo xadfay biwilaa'a laleey ilaa laa waxaan ahayn lama ogolo inuu ku horsado gabaygaanu hamsadii lidaruuratu shicra loo xadfay ee biwilaa-in ayay ahayd jaarmajhuurka waxaan ka sifaynaynaa iftaxan masderkeeda maxduufka ah.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 waxaa leedahay sidiisaba sarfi wuxuu ka hadlaa awalka iyo awsadka ama qablalaakhirka awal isagoo shaamilan ah hadda soo baran awal waxa lagu bilaabanaa iyo sida loo shaqla ulaai iyo qaybu ulaai waxaa haray qablalaakhir qablaalaakhir ulaai horaan u baran keliya waxaa noo dhiman waa qablaalaakhir qaybu ulaai halkaanaan ku baranayno waxaad leedahay wuxuu ku yidhi kayru ulaai laba u kala qa waxaad u kala qaadaa taaulmasiid in lagu bilowday iyo inaan lagu bilaaban haddaan taaulmasiid lagu bilaaban qablaaakhirka waa la kasriya haddii taaulmasiid lagu bilowdana qablaaakhirka waa la fatiya warkiisa waa intaas fiiri warku suu fududya ah.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 qaado aqaama yuqiimu aqaama asluhu aqwama maxaa marka waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wa qablahu nuqilat اlxarakatu ila saakini صaxiix kadib baa la yidhi taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfatax maa qablahu alآana qulibat اlcilatu fasaara aqaama mudaaricee aqaama yuqiimu asluhu yuqwimu yuqwimu taxaraka xarfu cilatin waa wowda oo qabla aakhirka soo xaraka ma saarno sow kasre ma saarin qabla akhir yuqwimu taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ilaa saakini saxiix kadib haddana qaacidadii kale ku dhacday wowdi ilaa mogtahay waxaa la yidhi xadfu lxaraka ow naqlu lxaraka yatadaaca sukuuna sukuuna u yeerta markaasaa la yidhi wlwaaw in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaaan ka miinsaanishta waxay noqotay yuqiimu yubiinu yushiiru yudiicu yuciinu kulligood idinkaa laydinka raba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 wahuwa kaafir ilaa marka la jasmiyo waa banaaned mogta fak in lagu sameeyo fakiga laiska daayona waa banaaned soo ma yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fiiri labadii qur-aanka inoogu jiraan marka jasma galo waad soo qaadata marka jasma galo haddaad rabtana faki ku samee haddaad rabtana sidiisa iskugu idqaam marka waxaad tidhaahdaa yartaddu asluhu yartadidu sow kasradii kama muuqato markaasaa waxaa la yidhi xudifat اlkasratu lialab اidqaam khalaas qaacidadii markaas la marsiiyey idag saa xarfaanay yartaddu yartadu marka kasradii qablaaqilkeed waa ku qadaranta marka halkaas waxaan haysanaa kasratun muqadaratun fi lkhumasiyi lilidqaam waxaad soo qaadataa kasratun muqadaratun fi lkhumasiyi liliclaam waxaad tidhahda ikhtaara yakhtaaru yakhtaaru asluhu yakhtayiru yakhtayiru yakhtayiru maxaad tidhah taxaraka xarf cilatin wanfataxnaa qabla qulibat cilat alifan fasaara yakhtaaru yakhtaaru marka kasradii waa ku qadaran tahay lima liأjli اiclaam in qaada asluhu yan in qawada uma taxaraka xarف cilة وfatxnaa qabla qulimata cilة alifan fasaara in qaada yanqaadu yanqaadu asluhu yanqawidu soo qabla akri kasra ma saarna yanqawidu taxaraka xarف cilة وfatxnaa qablahu qulimata cilaة alifan yanqaadu yakhtaaru maxay tahay marka waxa weeyaan kasraة muqadaraة fi اlkhumaasiyi lilclaal mata saddexdii khumaasi sow kamaanan gudbin haye saddexdii sudaasi keliya haba noo dhiman wuxuu ma dhimana warkay un sagaal ka ahaayeen maahane miaalada hoos haddii loo galo ma dhibana soo ma jeedid haye soo qaado kasra daahira fi sudaasiyi waxaad tidhahdaa istakfara yastakfiru istakraja yastakhriju khalaas kasra daahira waa taasaa kasra muqadara fi sudaasiyi lilidqaam radda istifcaal u bine radda istifcaal u bine istaradda istaradda asluhu istardada yastariddu yastariddu asluhu yastardidu asluhu yastardidu hadda waxaa tiraa yastar sawrada suguma saarna labada daalna xarakay haysataa xaraf hayru mujaanis ah oo xarako aan haysan xarafu jaanis xaraka lama siiyo laba daal midka hore xarakada ka qade sii raad yastaaridu qaacidadii ma sii idaa jtama xarfaan yastaaridu ma haynaa xarakatun ma haynaa kasratun muqadaratun fi sudaasiyi lilidqaan ma haynaa haya liliclaal kaliyaaba noo hartayba waxaad tidhaahdaa istaqaama yastaqiimu yastaqiimu asluhu yastaq yastaqwimu yastaqwimu waxaad tidhahda taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ila saakini صaxiix maxaa yimid markaas wowdii sukuunaad koray waxaa weeya qaacidadii kale marsiy wاlwaawu in yaskun wmaa qablu nkasr faqalbuha yaaan ka miisaani ishtaar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 kasrahaas war yaraa ku hoos jira soo maa waa la kasrinaa lama rabee war yaraa ku jira warkiina waa la fahmo oo waxaa la meeqa suuruu leeyahay sagaal suuro sagaalka suuro waxay ku imaaneen kasratun daahiratun kasratun muqadaratun lilidqaam kasratu muqadaratu lilclaam saddexdaasaa saddexdaa lagu dhufanaa rubaaci khumaasi sudaasi khalaas misaaladeennina maahan wax iska oo dhawaaqahe waa tabiiqina waana fahnay alxamdulilah waa ka soconaynaa marka inta laqbayno si aan u galno taaulmasiid wix lagu bilowday wa kasru maa xaraf la hoos dhigidiis xarafkaasoo qabla aakhiri lmudaarici mudaarica aakirkiisa hortiisa ku sugan xarafka aakirka mudaarica ka horeeya in la hoos dhigo min dalbaabi xaa loola jeedaa hayru ulaai aa loola jeedaa min dalbaabi min daakan xaggiisa mudaaricu xaalow ka ahaadee kan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 tadaxraja yatadaxraju warkiisu aho inta saddexdiiba somaanaan sheegin saddexdii waa miaalina waxay leedahay tacallama yatacallamu takallama yatakallamu taqaatala yataqaatalu takaafala yatagaafalu tadaxraja yatadaxraju qabla aakhirka waa la fadxinaa taalmasjid wax lagu bilowday waay biwilaayin markaa la fahmi kartaa wuxuu ku yidhi qabla aakhirka fadxi waxaadna u fadxidaa fadxooyinka ka horeeya ha raaco sababtoo fiiri tadaxraja yatadaxraju qabla aakhirka laba fadxa soo kama horaydo Ah, laba fatxa ka horayda ogow qabla aakhirka ya ta dax yeena haddii lagu da inta lagu dara waaba saddex soo maaha fadxooyinka ka horra iska raac wey tacallama ya tacallamu fiiri fadxooyinka tirada badana ka horeeya raacsi saas weeye qabla aakhirka fadxooyina ka horeeye fadxooyinka daba dhig waay takaafala ya aafal racsi fadxooyinkaar biwilaain waa saa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 alla wixii hamsatul wasl lagu bilowdoo dhan iyo wixii kaleba waxa weyan kaasay kaasaa ka dhexeeya laakiin reer taalmasjiida laga reeba maa muddo ayaa uu waajibahay qablaakirka in la kasbiyo lam yakun uusan noqon awalu maadihi maadigiis awalkiisu taaan masiidatan ta la siyaadiye famiaalu maa ficil miaalkiisa yugsaru la kasrina lafdan xagga dhawaaqa daxraja yudaxriju weeye waqaatala yuqaatilu ah, waqtadara nin caqli badana raba naxwe midna kama weydiinaya sari midna caqliyan weydiina hay xasana gacanta u taagta ay iiriye iiriye markaan wax miaalinayo waxaan leeyahay daxrajayu daxriju maxaan carabka ugu dhejinaa meeshaan qaatalayu qaatilu aan dhaha maxaan carabka ugu dhejina waa caqli wax lagu ogaado maahane naxwo kuma saabsa haye ninkaana gacanta u taagta uga leex haye intaas waay intaas waa cabsane weligaa cabsan qof cabsa wax ma sheegeen inaan muujiyo u waayo waxaan rabaa baabka aan joogin maxalushaahidkiiyaan ka rabaa ha maxalushaahidkan carabka ku adkayna ha qofaan xataa intaas waxaan aan fahmay maxalushaahidkan carabka aad ugu adkayna bal in la fahmo in kale ha maxalushaahidka dadka la tusa ilaa qofaan meel laga hadlayo uqun ha haddaad tidhahdaa maxalushaahidku adkee yudacriju meel laga hadla ma yaqan marka bal inuu dhawaaqaas wax ku maqlo dhagihiis wax maqlaana islaam waqtadara yaqtadiru wastacjala waa degdegsaday yastajilu iiri wa miaalu maa mudaaric miaalkiisa yugsaru la kasrinaa taqdiiran acadda wuu diyaariyey yuciddu yucdidu asalku ahaa wastaradda waa soo ceshi dalbay inuu soo ceshadu dalbaday yastariddu asluhu yastardidu واsتقاama waa toosnaaday ystaqiimu asluhu yastaqwimu واkhtaara waa doortay yakhtaaru asluhu yakhtayiru wanqaada waa hogaansamay yanqaadi waa hogaansamay asluhu yanqawidu wa amaa maa mudaaric awalu maadihi maadigiis awalkiisa taaun ta ay ahaatay taadoo masiidatu la siyaadiyey fadaaq waa ku baaqi calaa xaali xaalkiisa oo min fatxi ma xaraf la korrigidiisa qabla alcaaqib ah mudaarica oo taaulmasiid maadigiisa lagu bilowday qabla aakirka waa la fadxiyaa soo lagama dhihin markuu maadiga ahaana waa fadxisana qabla aakirka ah, tacallama taqaatala takaafala tadaxraja marka maadigiyuuba ku fadxisanaayo ku leeyahy sidii ugu baaqiyeel marka sidii ugu baaqiyeel u ku leeyahy ama maa mudaaric awalu maadihi maadigiisa awalkiisa taaun ta uu ahaaday ta'doo masiidatun oo la fa baaqin waa mid ku baaqiya calaa xaali oo min fatxi maa xaraf la kordhigidiisa qablal aakhiri ahaaday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 loo tirinaa mafcuul bacda xadfi faacili waa faacilkiisa marka laxadfo ka gadaal waa ficilkii naaifaacilka qaadan jiray aan baabkiisii galno ila soco ila soco intusnid haddaad u tiirido ayuha daalib ardayow alficla ficilka lilmafcuuli bihi haddaad u tiirido bacda xadfi faacilihi faacilkiisa marka la xadfi ka gadaal bacda xadfi faacili faacilkiisa la xadfidiisa ka gadaal fati la imow bihi ficilka la imow madmuum alwali xarafka ugu horeeya xaal uu yahay mid laga goday xarafka ugu horeeya iyadoo laga goday la imow fati la imow bihi ficilka madmuum alwali awalka mid laga goday xaal uu yahay ficilka marka majhuul loo binaynaa soo xarafka ugu horreya lama godi jirin duriba yudrabu soo lama dhihi jirin maadi mudaarica khalas waa intaas mida wax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 ayadaan marka iltiqaa saakinayna dhacay ah. iltiqaa saakinayna dhacay oo wuxuu ka dhacayaa nuunta saakinada ah iyo caynka soo laba xarafoo saxiixa maaha nuunta kasri marka bicayni nidhe ah, nuunta kasri ilaa laba xarafo saxiixa iltiqaa saakinayn hadduu ka dhex dhaco kusri alawal soo maha fiiri hadde idaa tasala hadduu la xiriirsado awalku bicaynin cayn cayntoo ictalla jiran haddii awalka ay ku xigsado cayn jiran awalka ka sir qaala cayntii qaafka ah maxaa ku xiga cayntu soo ma jirana haye majhuulkaad ku banayn waxaa leedaha qiila kasirad awal baaca bacda awalkiiya soo maaha soo cayn jiranu kuma xigto haye majhuulu bineen biica saama saadka waa awalkii soo cayn jiranu kuma xirto siima siima ramadaan ah, maalamiila kaala kiila markuba waa intaa wuxuu ku yidhi wajcal yeel kasran taa u bood wajcal yeel kasran kasro qablal aakiri aakirka hortiisa filmudiyi ay filmaadi maadiga dhexdiisa yeel wa fatxan fatxana yeel fii siwaahu maadi wixii ka soo haray oo mudaaricii sidiisa waxa majhuul loo bineeya amarku kuma jiro amrulmukhaaab kuma jiro ilaa qofaad la khidaabaydo meel dhig kale waa laga jaahil amrulmukhaaab kuma jiro majhuul ee marka laga hadlaayo baabkan waa ficil maadi ficil mudaarica laga hadla soo labadaas ma ahan wuxuu ku yidhi marka qablalaakhirkii u gudbo awelkii waa ka dhammaaday qablalaakhirka wuxuu ku yidhi maadiga ka kasi mudaaricana ka fadxi taas ajnubiad ku aqrisatay fain kaana alficlu maadiyan dum awaluhu waa kusira maa qabla aakhirih wain kaana alficlu mudaarican duma awalhu wa futix maa qabla akhirihi ma ajrumiyan ku qadanaybe ma intaasa maanta la dhihi karaa sarfiya laaqraha waa la dhibtood lama dhihi karo lama dhihi karo fiiri wuxuu ku yidhi in tusnid ilficla ficilka haddaad u tiirido ayuha daalib lilmafcuuli bih ficilka haddaad mafcuulu bihi u tiirido bacda xadfi اlfaacili faacilka la xadfidiisii ka gadaal ati la imow bihi ficilka madmuum alawli awelka mid laga godo xaalu yahay ha kala qaadin maadi mudaaric awelka ka god marba haddii naabi faacil uu qaadanayo awelka ka god mafcuulkana naabi faacila loola jeedo waqsir kasrihu awalka ida tasala awalku markuu la xiriirsado bicaynin cayn caynto italla jiran cayn xanuunsano hadday ku xigto ah, cayn xanuunsan ma taqaana aa aa xarfu cilla ma taqaan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 aaniguu degaa waana damo toddobada xarako biictibaari makaan meeqa meelaaday degaan afaray degaan adu ma ila socoto waa maqnay waa maqnaa ninkaasu haye ridwaan miyaad ila socoto haye meeqa meelooday degaan todobadaas carab haye laba awalkay degtaa waana damo iyo kasro labana qabla akhirkay degaan waa kasriyo fadxo labana aariskay degaan waa kasriyo damo midna aanigu degaa waan damo war ma layla socdaa haye qofkaan ila soconna ardayga ila socda ha la socdo waay marka toddobadaas xarakaa lagu bedelaa toddobadaas xarakaa lagu bedela toddobadii xarako waa ka hadl shiikhu afaru marka afar ayuu hadda ku sheegay dermadan ama labadan bayd wuxuu ku sheegay labada awalka gasha iyo labada qablaakhirka fiiri toddobadii xarako afar xarakuu ku sheegay labadan bayd labada awalka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 saar qiila biica soo maaha laakiin laba xarakuusan sheegina meeshaas Ah, ficilkaas caynta ka jirin asagu wuxuu sheegay fusxadii tii fasaaxada badneed laakiin waxaa jirta mid kaloo laydha fasiixa oo ahayd khaldulkasrati bishayin min sawti dama ah, in kasrada lagu daro wax yar oo damaa wuxuu dhihi jiray shiiku ulu damaa iyo uluaan kasraa laysku dara kolaba miisaan hadda wax saari kara ma badnee waa un taqriibun aad dadaal ay culammadu halkaas la gaadhay ah, oo damada la hormarinaana ayadaa horayda jus yar jus yar oo damaan kadibna kasradii maxaa lama kada quyila ah, buyiica waa fasiixa maxaa kaloo ku bannaanaa daciifadii ah, in god awelka ma saarnayno waxa weeye in quula iyo buuca la yidhaah laakiin fiiri marka la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 markuu la xadhiisado bicaynan caynto ictalla jiran wajcal yeel kasran kasro qablaaakiri qablaalaakirka kasro yeel filmudiyi filmaadi duriba qutila qablaaakirka maadiga kasro saar soo warcad maaha haye wa fatxan fatxa yeel fii siwaahu maadiga wixii ka soo haray oo ah mudaaricii mudaarica qabla aakhirkiisa fatxa saar yudrabu yukramu soo ma cadda waxaa tidhaha siwahaasoo talaahu u soo qadara mafcuul maadiga raacay muxuu ku raacay fi tasarufi haye afar xaraka ma haynaa awalka dammo in la saaro iyo haddii saddex shardi loo helo kasra in la saaro waa inuu yahay maadi waa inuu yahay ulaai waa inuu yahay muctalcayn iiriy maxaa nidhi awalka ha kala qaadin ficil oo dhan maadi mudaaric ulaai kayrkiis awalka damba saar laakiin saddex shardi haddii laga helo kasra sax waa maadi waa ulaai waana muctalcayn labadaasu awalkii xaraka ma haynaa maadiga qablalaakhirkiisa kasra in la saara ma haynaa wajcal qabla alaakhiri fi lmudiyi kasran wa fatxan mudaarica qabla aakhirkiisa fatxa in la saarana ma hayna laba xarako awalka iyo laba qabla aakhirka ma hayna haye saddexa noo dhimano labada beydoo dambay ku soo socotaa allah subxana wa tacala aclam w sala allah calaa